ka mid ah xoreynta qaababkii wax loo xoreynayey qaab ka mida weeyaano waa caqdu cidqin bilafdi اlkitaabati biciwadin munajamin binajmayni faakhara waa heshiis ninka sayidka iyo addoonkiisa uu la gelayo oo uu kula gelayo lacag waktiyo kala duwan la bixinayo ama shay wati yani dayn waktiyo kala duwan uu iska bixinayo marka uu soo dhammaystirana uu xoroobay saas inuu kula heshiiyo addoonkiisa ayaa kitaabo la yidhaahdo <clears throat> qur-aanka waa lagu sheego ilaahay subxaana wataعala waa kani wاladiina ybtaguuna اlkitaaba mima malakat aymaanukum fakatibuuhum in calimtum fiihim khayra addoommaha doonaya inay kitaabo idinla galaan oo kitaabo inaad la gashaan idinka rabe addoomihiinaa la gala ilaahay yidhi kitaabada ka yeela haddaad wanaag ku og tihiin khayr haddaad ku og tihiin khayrkaasi wuxuu yahayna waa kitaabka inoogu dhex iman doonta wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala alkitaabatu qurbatun kitaabada addoonkii in la kitaabeeyaa qurbo weeyi yani waa de waa nooc xoreyntii kamid aho xoreyntuna sideedaba waxay ahayd wax markaa khayr ku jiro marka iyaduna waa mid la isugu baaqiyo de qur-aankiiba afakaatibohum ina yihi watuctabaru waxaa laga laga xisaabiyaa fi sixati isagoo caafimaad qaba hadduu addoonkiisii kitaabo la galo min ra'si lmaal huluskii lagama xisaabiya xoolihiisii o dhan ayaa laga xisaabiya yani waxa weeye wax markaa intay doontaba ha noqotay wuu la geli karaa weyi wax la a xayiraada oo saarani ma jirto weeyaan wa min athuluthi fi lmaradi haddii laakiin uu xanuunsanayo ninkuu yahay ninka sayidkay qof xanuunkii markaa laga baqanaya inuu ku dhinto ku jira hadduu yahay addoonkii kitaabada markuu la galo waxaa la eegayaa adoonkani ma ka bixi karayaa thuluki maxaa yeelay dee kitaabadii waa nooc tabaruca tabaruci waxay u tahay addoonku de waabu iibsanaya lacag buu bixinayaa laakiin xaqiiqa ahaan dee addoonku wuxuu soo kasbaday sayidkunbaabalaha marka adoonku waxaan ku xoroobaye laftiisu waa xoolo sayidkuba uu xaq ulahaa inuu qaato marka mar haddii ay sidaa tahay waa in markaa wian markaa sayi waa inuu yahay qofkan addoonkaihi qof ka bixi karaya hulusulmaalki xoolihiisi marka saddex oo qaybiyo meel ahaan waa in aanu adoonka qiimihiisu ka badnayn markuu xanuun ku jiro ninkii sayidka ah walaa tajuuzu kitaabadu ma banaana ila min jaa-izi tasarufi fii maalihi qof markiisa horeba xoolaha inuu ku tasarufo loo ogolaa weliba jaa-isu tabaruca oo inuu tabaruca loo ogolaa ayuunbaa halkana kitaabo geli kara maxaa yely waa nooc tabaruca walaa yajuuzu ma banaano an yukaatiba inuu kitaabo la galo ilaa cabdan addoon mooyaane dee nin xora kitaabo lala geli maayo ila shaqaba waxba layskuma lehe baaligan addoonkaasi waa inuu qaangaar yahay silan caqdi baa heshiis baa la gelaya heshiis qof geli kara waa qof qaangaara caaqilan waa inuu miyirkiisi joogo aanu qof markaa maskax ahaan u xanuunsanaya ahayn walaa tustaxabu lama jeclaysto kitaabada ilaa liman addoon unbaa loo jeclaystaa curifa la ogaaday kasbuhu inuu shaqaysan karayo xirfad uu leeyahay oo uu shaqaysan karayo wa amaanatuhu sidoo kale aaminna ah addoonka aad kitaabada la gelaysa mustaxabka ay tahay kitaabadiisu ee fakaatibom ilaahay uu leeyahay shardi baa ku xidhano waa in calimtum fiihim khayran haddaad khayr ku og tihiin kitaabo la gelay baa ilaahay yidhi addoonka marka khayrku khayrkaa la sheegaya waa maxay khayrkaa imaam shaafici raxmat ullaahi aleyh wuxuu ku fasiray alkasb walamaana waa qof shaqaysan karaya inuu yahay oo dee lacagta laga doonaya iska bixin karay haddaanu lacagtiiba mid iska bixin karaya ahayn mid indhala oo dhagala maaragta oo laakin wuxuun maqlaya ama ah, dhaqabaabe udhagaqabaasi de wax maqlee mid indhala oo cagala soo garan maysa haddaad tiraad kitaabaan la gelaya de muxuu qaban muxuu ka shaqeyn waxalo wuxuu ka shaqeeyaa oo uu markaa lacagta iskaga soo bixiyo saas ma jirayso in lagu sadaqaysto un mooyaane taasina dee kalsooni badan laguma qabo marka waa inuu xoog leeyahay uu ku shaqaystay xirfad qudra cala alcamal waa inuu leeyahay amaanana waa inuu leeyahay wixii uu shaqaystay waa inuu ururin karayo de uu ka bixi maarata iska bixin karayo lakin hadduu haddana mid wixiiba yahay dee kaana markaa kitaabada faa'iidadii laga doonayo ahayd inuu ninkani xoroobo laga gaari maayo markaa labadaa ayuu u baahan yahay si kitaabadiisu ay u dhasho wixii laga maqsuudkeedii ujeedadeeda ahayd marka amarkan fakaatibuhum waa lilistixbaabi walaysa liliijaab kaatibuhum waa amar laakiin waajibin maaha oo haddii iijaab lagu xambaaro waxaa imanaysa bay in wadcigii shareecadu isbedelo shareecadu way ogolayd in addooma la yeesho marka iyadii ogole haddii haddana la yihahdo addoonkii wuxuu awood uleeyay inuu sayidkii ku qasbo inuu kitaabo la galo waxay imanaysaa dee addoonku isagaaba ka baawer weyn sayidkii oo kolkuu yihahdo kitaabo ila gal wuu ku qasban yahay sayidku inuu kitaabadii la galo deetna sidaa uu addoonki kaos marka waay la lataxakama alcabiidu calaa asaadabel addoommaha ayaa maamuli lahaa sa sayid saadadiiba maaragtay saadadii markaa dee awoodba umay lahaateen ay ku maamusho addoomi katibint markaa waa sun walaa tajuuzu banaanaan maysa kitaabadii ilaa calaa ciwadin in lagu heshiiyo mooyaane bedel uu iska bixinayo de ninkani uu ku xoroobayo bedelkaasoo fi dimati dimadiisa ku jira lacagu hadda haysta ma noqon karto waa dayn un waxaanaad ka doonaysaa waa dayn aad ku haduu doonaysa inuu soo bixiyo laakiin haddaad tirahdo kun dollar had imika haddaad imika kun dollar is iska bixiso waxaan kuula kitaabiye aad kun dollar imika iska bixiso oo aada markaa sidaa ku xorowdo de sax ma noqonayso waayo ninka de wuxuu imika jeebkiisa waa ku jira waxaad adigu leedahayba waxaan imika jeebki ninkani xoolaba male waxaa jeebkiisa xataa ku jira adigaa iskale laakiin caqdigu markuu dhaco kadib wixii uu soo shaqaysto iyaa laga soo qaadaya wax isagu uu leeyahay marka waa in wax dimadiisa gelaya oo dayn ku noqonaya uu yahay macluumi sifati tilmaantiisa iyo qadarkiisana la garanayo de wax jaango ah inuu yahay walaa tajuuzu kuma banaano calaa aqala min nijmayni laba muddo wax ka yar in loo qabto laba maaratay hafto waa hafto hafto ku bixinaya hal marba maaratay loo looma qabanayo lama odhanayo kun doolar ood bil kadib iska bixiso ayaan kitaaba kugula galay sidaa lama odhanayaba madhabku yiri itibaacan lisalafi walkhalafi bay yihahn salafkaa lagu raacayaa bay yidhahdeeno waxa weeyaan waxay samayn jireen najmayn baa ugu yaraa laba wakti waaan kugula kitaaba kugula gala kun dollar shan boqol bixiso bishan markay dhamaato shan boqolla bisha dambe kale ama shan boqol bixiso toban cisho kadib shanta boqolee kalena kale kadib inaad iska bixiso iyaad kugula gal saas kale yani laba waktioo kala duwan waa in lacagtii loo kala qaybiye bay leeyi wixii ninkan lagula kitaabeynay hal mar haddii wixii laga dhigo ma soconaysa bay yidhahdeen kitaabada ayaa ay maaragtay khilaafsan kitaabadu waa wax laysu geygeynayo marka waa in de wixii ay tahay wax dhowr jeer la kala bixinayo laba jeer iyo wax ka badan ila waa kitaaba waa katbi oo iskugeyn weeyaan oo wax la isku dardaray salafkiina saasay ahaayeen baa li haddii ay banaan tahay hal najmi in lagula heshiiyo selafku khayrka u degdegi jireen iyagaa samayn lahaa baa yuclamu waa in la og yahay ama yaclamu waa inuu og yahay addoonku maa yu-addii wuxuu iska bixinayo fi kulli najmin wakti ka xilli walba dhowrkaa xilliya la magacaabay wakti kasta inta ku aadan waa in iyadana dee loo sheego waktigaana waa in intaa bixiso waktigaana intaa bixisa la yidhaha fain kaataba hadduu kitaabo kula galo calaa camalin wa maalin shaqana inuu qabto lacagna iska bixiyo qadama alcamala waa inuu shaqada horreysiiyo oo u yidhaahdo waxaan kugula heshiiyey oo kitaabo kugula galay inaad bil ii khidmayso boqol doolarna aad bili markay bishaas markay dhamaatay iska bixiso ama boqol doolarna aada iska bixiso toddobaad kadib hataa waa caadi wakti ka dhexdiisa bixin karaa laakin shaqadu waa inay soo horeyso shaqadu imika bilaabmayso ilan waa ijaaratu cayn bay noqonaysaayo ijaaratu cayn waxanu doonaya camalku inuu imika bilaabmayo marka waa in khidmadii wax imika bilaabmaya uu ka dhigo haddii markaa tu imika bilaabmaysa iyo iyo khidmo kale oo iyaduna fidima ahoo shaqo nooc kale ah oo iyadu markaa muddaysan uu ka dhigo iyada lafteeda wa iska caadi baa lali waaya wuxuu yihi qadama alcamal camalka ayuu horreysiye wajacala lmaala lacagtana wuxuu ka dhigaa maalka fi najmin bacdahu najmi markaa ka dambeeya ama dhexdiisa ah laakiin xaggan hore ayaanu soo marinayn agga hore soo marmay waayo wa waa la doonaya wax dee dayn noqdo wain kaatabahu hadduu kitaabo kula galo ala camalayni laba shaqo walam yadkur si aanu sheegin maalan wax maalaba aanu sheegin lam yajuz bu sheekhu ma banaana marka laakiin waxa weeye waa de laba manfaco oo xidhiir una maalan laba bilood inaad ii khidmayso bisha koowaad waa najmigii koowaad bisha labaadna waa najmigii labaad uu leeyahay waa ta noocaas taasaan la ogolayn lakin hadduu liba shaqo oo kala duwan oo midna dimadiisa ay gelayso midna manfacatu cayn ay tahay soo argi maysid markaasoo kale waa caadi ti manfacatu caynka dib ka bilaabmaysaa ta kalena dimadiisa ayay noqonaysaa oo caadi wey walaa tasixu asixi mayse xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo kaatabtuka calaa kada faidaa addayta faanta xurun waa inuu intaa israaciya waxaan kitaabo kugula galay lacag intaasa ood waktiyadaa kala bixinayso faidaa addayta markaad bixiso fa anta xurun xor baa tahay intaa dambe waa in la raaciya baa layihi saas daraadeed kitaabadu nawcan ma waxay gelaysaa tacliiq lcidqi bisifa oo laakiin gaara weya waa tacliiqulcidqigiio laakiin nooc gaara ah oo qofkii uu lacagda iska bixinayo walaa tasixu ilaa biqabuuli ama bilqabuuli qabuul unbay ku asixi waa inu waan aqbalay waa inuu yidhaaho walaa yajuuzu caqduha ma la ogolaan maayo in lagu aqdiyo ala sifatin mustaqbala iyadoo lagu calliqay sifo dib kay dhacaysa kitaabada lafteeda in la caliqo maaha xornimadii xornimada in la caliqo de waa caadi ku xidhanba kitaabadu waa xornimo caliqan laakiin in kitaabada lafteedii la caliqo oo markay rabadaan timaado rabadaan laga bilaabo waxaan kugula kitaabo kugula galay inaad kun dollar iska bixiso oo shanta boqolee hore wakti hebel bixiso shanta kalena waktigaa bixiso faida adayta fa xur inta hadduu isku raaciyo ma soconayso waayo caqdigan wa caqdi wax isdhaafsi wax isweydaarsi wey sidii baycii buu shabahay markaa tacliiq isaga hagelin caqdiga tacliiq hagelini walaa calaa shari khiyaarin shardu khiyaarna iyadana ma gelayo Eh, maarata khiyaaru shardigii qofku odhanayey saddex shan xaq waa leeyahay inaan kasoo fiirsado taasina meeshan ma imanayso waayo sayidku ayuunba de khiyaarka u baahna adoonka uma baahna caqdigu dhinaca adoonka waa caqdi jaa-is oo maalintu doonu ka bixi karaa marka dhinaciisa mar hadduu jaa-is yahay de shardulkhiyaar wax cuquud jaa ma gala de xaggan uu laazimka ka yahayna waxaa la yidhi shardulkhiyaarkii iyo tani way way isburinayaan way iska hor imanayaan waayo shardulkhiyaarka faaidadiisu waxay ahayd inuu qofku wixii ka yar fiirsaday inay faaida ugu jirto iyo iyo inuu dhacan yahay iyuu iska hubsanayo sayidkuna halkan wuu ogyahay inuu dhacan yahay ila waa nin ku talagalay inuu tabaruce inuu dhacan yahay ku tala markaa waxba wa markaa waan ka fiirsanay saddex shan khiyaar leeyahay looma baahno ku asixi mayso walaa tajuuzu calaa bacdi cabdin addoonka qeybtii iyada lama ogola in kitaabo lala galo don dhamaystiran baa kitaaba lala geli ilaa an yakuna baaqiihi xuran haddii aanu intiisa kale ale xor ahayn hadduu intiisa kale xor tahay oo intan addoon tahay oo intii addoonka ka ahaa aad kula gasho de waa caado addoonkii istiqlaaliyad iyo madax banaani buu ku helaya lakin haddaad tirahdo addoonkiio qeyb addoona ayaad waxaa tihi gebigiis waa addoona iyo waxaa tihi qeyb kaamida ah, iyaan kitaabo la galay nuskaa de markaa madax banaani ma helayo ila ninkan inuu madax banaanadu shaqaysan karo isagoo lafihiisa ushaqaystaa la doonay marka ninkii mar haddaan wada fasixin dee ma shaqaysan karo fain kaana cabdun addoon hadduu jiro bayna itnayn laba isla leeyihiin fakatabahu axaduhumaa deetana midkood uu kitaabo qeybtiisii la galo fii nasiibihi qeybtiisii bigayri idni shariiki ninkii kaleo aan u fasixin lam yajuz de ma ansaxayso waayo kii kale inuu kushaqaysto u bahan yahy adoonka inuu ku shaqaysto ayuu u baahan yahay addoon lagu shaqaysanayaana dee lacagu iska bixiyo ma soo shaqaysan karo wain kaana biidni hadduu kaasi ogolaaday inaad kitaabo intaada la gasho fa fiihi qawla halkaa laba qowl baa imanayo oo maadaama meeshii idan jiro xoogaa de inuu markaa keligii shaqaysan karo iyaa soo bixi karta baa laleeyahay labada qowl markaa mid ahaani waxa weeyaan ma ansaxayso waana sida muctamadkaa ma ansaxayso maxaa yeelay dee haba ku idmo inaad a dhinaciisa kitaaba dhinacaaga kitaabo kala gashee isagu wuxuu awood u inu kushaqaysta addoonkii qeybtiisii marka addoonkii madax banaani uu ku shaqaysto ma helayo wathani ah, qawlka labaad se wuxuu leeyahay way asaxaysaayo eh, de maaragtay xoreyntuba waa tii suuragala inaad qayb xoreyso marka halkana waa sidii oo kale laakin de ti oo kale ma aha halkaas adoonka qeybtiisii kalena waa ti lagugu dul qiimeynayay haddii aad haysato wain kaatabahu de kale halkan de ninki lacag baa laga sugaya lacagtiina goormu soo shaqaysan la garan maayo nin markaa aan madax banaanaynba wain kaatabahu labadoodiiba hadday haddaba kitaabo la galaan addoonkii ay isla lahaayeen lam yajuz banaanaan maysa ilaa calaa maalin baynahumaa calaa qadri milkiin inay kula heshiiyaan mooyaane lacag ay qaybsanayaan weliba say u kala lahaayeen addoonka kii boqol kiiba konton laha boqol kiiba konton kiibu qaadanay kii boqol kiiba labaatan laha boqol kiiba labaatan ayuu lacagtaa addoonku keenay ee lagula heshiinayo uu yeelanay haddii ay sidaas si khilaafsan kula heshiiyaan ma soconayso waayo dee midbaa waxaa lagula heshiiyey bay noqonaysaa in ka kale wixiisa u qaato mid heshiiska ku jira inuu kakale wii ilan addoonkani waxaan isaga isku iibsanaya markaa de wixii aad wada lahaydeen lacagtii lagu iibiyey mid waliba kani int intii u ka lahaa boqoleyda ayuunbu da yeelanaya lacagtii lagu iibiyeyn haddii markaas kala gedisan lagu lagu heshiiyo meeshii heshiiskii waxaa ku jira waxaaga aan qaato addoonka waxaan kitaabo kula galay inaan intaada wax ka qaato taasina markaa waxay noqonaysaa caqdi iyo shardi aan de isla asaxayn oo la israacin karin wa calaa nujuumin waaxida waana in nujuumta iyo muddada haftada uu bixinayo waa inay ka midaysan yihiin oo midba aanu heshiis gaaraho waktiyo kala gaara aanu la gelin marka saas daraadeed waa caqdi qura waxaanay la gelayaan waa heshiis qura marka qaabkay kula gelayan waxay noqonaysaa inay iswakiishaan deetna kii la wakiishay la galo ama labadooda qof kala wada wakiishaan deetna uu sidaa ula gala ayay noqonaysaa walilmukaatabi addoonkii mukaatabkaa ah, waxa u banaan an yafsaka alcaqda mataa shaa heshiiskan markuu doona isagoo ka baxaya ilan waa heshiiskaa jaaiska he dhinaciisa isaga unbaa loo danaynaya marka hadduu yihahdo anu addoon baan iska ahaanaya waxba loo diidi maayo caqdi isaga faaidadiisa abay haduu yah faidadii ma rabo lagu qasbi maayo walaysa lisayidi lakin sayidka a sayidka uma furna an yafsaka inuu heshiiskan ka baxo ilaa an ya yacjiza almukaatabu inuu keri waayo addoonku mooyaane canil adaa iska bixinti markuu lacagtii iska bixin kari waayo hadduu doono qadarkii u horreeyaba ha noqo marka waktigeedii la gaaro lacagtii keen ma hayo hadduu ihahdo yalla yar sugo waxba ma hayo sayidku le aqule inu ihahdo khalaas cajaztuka midaan iska bixin karayn ba inaan iska bixin karayn baan kugu xukumay addoonkaagi iska ah wuxuu yihi fain maata alcabdu addoonkii hadduu dhinto isagoon lacagtii iska bixin infasakat ilkitaabatu heshiiskii wuu buray dee dhinaciisa caqdi jaa-iza baabu ka ahaa markaa markuu dhinto heshiiskii dhinaciisa uu ka burayaa de wax faa-iido ugu jirtaaban jirinba inuu heshiiskii sii jiro lacagtiina dee rijo dambe laga qabo in lacag soo baxaysaani ma jirto wain maata sayid ilaa kii sayidkii dhinto lam tanfasik ma burayso waayo dhinaciisa caqdi laazimay ka ahayd sidoo kale intaasoo keliya un ma ahe dee faaidadiina idadiina faaidadiisi way sii soconaysa oo hadhow warahadii iyuunbaa lacagtii de loo keenaya wa cala sayidi sayidka waxaa saaran waajib ku a ah an yaxuda inuu ka dhaafo canilmukaatabi addoonkan mukaatabkaa bacda maa caleyhi wixii lagu lahaa wax kamida inuu ka saamaxaa lagu leeyay lacagtii uu kula heshiiyey inuu wax kamida ka dhaafo iyaa ku waajiba fain lam yafcal haddaanu sidaa yeelayn haddaanu sidaa yeelin xataa qabadalmaala ilaa uu lacagtii oo dhan ka wada qaatay radda caleyhi bacdahu waxaa waajibkii noqonayaa inuu qeyb kamida uu u celiyo marka adu labada mid ahaan baa waajiba ma odhanayno xadigaa waajibe xadigu waa afdal waa sidii fiicnayd laakiin waxaa waajiba inuu ama lacagta qeyb ka dhaafo oo kula heshiiyo ama uu wax kamida u celiyo waayo ilahay muxuu yihi wa aatuuhum min mali illahi aladii aataaku addonkii markaad kitaabada la gashaan xoolihii ilaahay ee ilaahaydiisii wax ka siiya ila ninkii nolol cusub ugala wixii uu soo kasbanay waa kan adig kugu wareejiya iskaga bixinaya ku xoroobay de wax yar uu raasamaal ka dhigto noloshiisa ku maareeyuu u baahan yahay marka inaad intii u dambeysoo kale ka saamaxdo saasa afdala haddaanad sidaa yeelayn markii uu ku wada keeno qeyb u celi wax un waa inaad u celisi marka waa aqalu mutamawal wixii maaragtay maal laga dhigan karo ayaa maaragtay aad siinaysa walaa yactiqu lbukaatabu addoonkani xoroobi maayo walaa shay-un minhu wax kamidiina xor noqon maayo maa baqiya caleyhi dirhamun inta shilin ku harhsan yahay lacagtii lagu leeshiiyey shilin inta lagaga leeyahay gebigiisu addoon weeye xadiidkii wuxuu ahaa huwa qinun maa baqiya caleyhi dirham addoon khaalisa weeye inta hal dirham ku harhsanya fain kaana cabdun bayna thnayni hadday laba addoon isla leeyihiinoo fakaatabahu ay kitaabo la galaan wa abra-ahu axaduhumaa midkood saamaxo an xaqi uu yihahdo anigu waan kaa dhaafay aw maata ama midkood dhinto oo markuu dhintay fa abraa axadulwaarihiin kuwii dhaxalka lahaa mid kamid uu yihahdo anigu waan kaa saamaxay an xaqii intiisi uu ka saamaxo cataqa nasiibuhu kaa saamaxaadda sameeyey qaybtii addoonkan uu ka lahaa way xorowday ila khalaas nin lacagtii iska bixiyo kalu noqonaya wa quwima caleyh halkaa lagu joojin maaye markaasaa haddana lagu dul qiimeynayaa nasiibu shariikihi kii wax la lahaa qeybtiisii fi axad alqawleyn labada qawl midahani siduu leey ila nin dhina wixiisii xoreeyey buu noqonaya markanuu yihi waan kaa saamaxay nin wixiisii xoreeyey buu noqonaya sababtoo ah, de kitaabadu taa may keensanayn kitaabadu inuu hal mar wada xoroobo iyo inuu addoon wada ahaado un bay ahay ilan labada kulma bad iska bixin maayeen wa wax soconaya maaha labadii markay labadii sayida halka addoon markii ay kitaabadan la adoonku xaq uma laha hataa haddi iyagu ku heshiiyaan inu horta hebel odaan ku dhamaystiraya intaada qaado horta adigu intaada wa wax shaqaynaya maaha wax kastuu keeno wu isleeyahin oo kala qaybsanaya wax kastuu keeno deetana hal mar unbuu xoroobi karaya haddaba markay saamaxaaddii lakin de saamaxaaddii qayb ma geleyso kii saamaxay markaa nin hadda xoreeyey buu noqonay de nin markaa addoonkii lala lahaa xoreeyeyna waa inagii soo marnay in lagu dul qiimeynaya intii kale sidii baa loogu dul qiimeynaya kaasa muctamada walaa yuqawamu fi laakhari qawl kale lagu dul qiimeyn maayo buu leeyahayo waa masaladiina soo martay tadbiirka inagu soo martay hadday laba addoon ay wada lahaayeen tadbiir ku sameeyeen ay dib ka xoreeyaan markaa dhintaad xorow ayaad xorta yidhaahdaan uu midkood u dedejiyo kii kale qeybtiisii ma iyadana ma la odhanaya iibso lacagta iska bixi mise lama odhanaya kaasi xaqulwalaa buu isna xaq ulahaaye walaagiisii ha lala sugo kani waa sidii kale wuxuu leeyahay kan kale kitaabada la galay xaqul walaa bu isna xaqu leeyahe yaan laga wada qaadani markaa de jawaabteedana hore inuu soo maro wayamliku lmukaatabu addoonkan mukaatabkii wuxuu ku hananayaa bilcaqdi marka heshiiskan uu galo manaaficahu waxtarkiisii isagaa u madax banaan wa agsaabahu iyo kasabkiisa iyo shaqadiisa isagaa u madax banaano sayidkii way kala madax banaan yihiin marka walow marka waxaa u furan an yabiica inuu wax iibiyo wayushtariya wax iibsado wayustajira wax kiraysto wayukriya wax kiraayo waa nin madax banaan wey wahuwa maca sayidi weliba sayidka wuxuu la yahay kalajnabiyi maca alajnabiyi sida nin ajnabi nin kaloo ajnabiya uu la yahay laba ninoo kale ajaaniba iyo isla yihin waxbay kala iibsanayaan waxbay kala kiraysanayaan caadi wey walakdi bish filbayci xaggii iibka iyo washaraa iibsiga iyo walakdi bishufcati shufca inu wax ku qaato iyo wabadlilmanaafici inuu markaa bdli saas idin qor mise bedel ya bedli daal soo maha manfacada bixinteedii manfacada bixinteedii kollay manfacadiisa isagu inuu manaaficdiisa bixiyo o ku tabaruco looma ogola laakiin bedligaasi waxaynu odhan karnaa un waa xaggii ijaaradii wixii lamidka ahaa inuu markaa de ku sameeyo manfaco uu sayidkiisa wa wax uqaado oo kale oo sayidkii kiraysto waa caadi saasay noqonaysa haddii wabedeli manaafic la daalkii bilaa dhibicda laga dhigana aad bay iyaduna ufiicanta oo bedelkii manaaficda uu ku yeelanaya wixii hadduu sayidku maalan kale uu eh, ku shaqaysto xoog uu kushaqaysto qasbo wuxuu ku yeelanayaa lacag ku yeelanaya qasbigii halkii soo marnay o kale walahu waxaa u banaan an yusaafira fi axad alqawleyn inuu iska safro isagoo sayidka waba weydiin labada qawl mid ahlu siduu leeyahy ka muctamadka maxaa yele waa nin madax banaan oo shaqaysanaya shaqadiisi waxay keensan kartaa inuu jayno tago u alaaba soo iibsado duun alaakhari qawlka kale maya buu leyahy waa taa madax banaanaade laakiin xoolaha ilaa jayna lala tegaya badda lasoo marinayo in badiiba liqdaa laga yaaba taqriir baa jira halis baa xoolihii la gelinaya xoolahana sayidka danac baa kaga jira inay waxba wixiisii noqdaan baa laga yaaba haloo kaadiyo kaasi le walaa yatazawaju haddaba laakin ma guursanayo ilaa biidin marka waa maxay ninkani wuu shaqaysanayaa laakiin wax kasta oo sayidka dhib ku keeni kara oo inuu ninkani lacagtii iska bixiyo ka hor iman kara waa ka wa waa ka xidhanta guurki de wuxuu keensanayaa inuu eh, nafaqa iyo biilal iyo hawlo u soo kordhiyo markaa ilaa sayidku ufasaxo ilaa biidin mola ma guursanay walaa yuxaabi sidoo kale cid lama saayirayo saayiraad uu maarata dhiskama usameeyo xadka ka baxsan xaquma laha walaa yahaabu waxba markaa ma hibeynayo uma sadaqaysanayo walaa yati yuctiqu wax ma xoreynayo addoomaha uu iibsaday ma xoreynayo walaa yukaatibu xataa kitaaba lama gelayo maxaa yeeley iyada laftooda nooc tabaruca walaa yudaaribu caqdulmudaaraba lafteedana lama gelayo oo de waxa wey faa'iidadii baa qeyb laga qaadanaya walaa yaraan xoolihiisa wax kamida ma rahmayo haddii aanay markaa daruura jirin wax kasta oo markaa aanay faa'ida ولا yukafiru بالطعام walkisu hadday xataa kafaaro ku waajibto raashin iyo dhar kafaarada kuma bixinayo soon kafaaradii dhaartoo kale de itaaq xoreyn xaq ba malxuma xoreyn karaba icaam iyo iyo iyo kiswadiina ma iyagana ma bixin karo marka faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaam isaga wixiisu waa soon weeyaan walaa yunfiqu calaa aqaaribihi qaraabadiisa aabihii oo baahan iyo hooyadii oo baahan iyo waxaasoo dham nafaqo kuma laha mana nafaqeynayo marba waxma siinayo ayra waladihi min amatihi mid baa laga soo reebaya inankiisa u dhashay inankiisa addoontiisu u dhashay addoomihii uu dhaqanaye dee uu ka ganacsanayey haddii uu mid uun iska adoonaysto oo markaa waxa wey la macaamilo de xaqumuu lahayn xaquma le ilan milkigiisi ma dhamaystirne laakiin hadduu sameeyo ilmihii ay dhasho waa ilmihiisi xadna laguma le sida maarata aynu arki doono wa ilmihiisi haddaba ilmahaasi ma xorbaa maydee xor maaha o aabihii baan xor ahayn hooyadiina xor maaha waa addoon aku markaa xornimada ka keeni laakin maadaama aabihii mukaatab yahay aabihii baa le oo sayid u ah waa aabe inankiisii addoonsanaya soo arki maysi waayo de ma xoroobi kara maanta suuragal ma aha marka hadda markay saas noqoto ma iibin kara inanki waayo isagu la xuku noqonaya maalintu xoroobi isaguna xoroobi islaantana umuwarad may noqonaysa way noo soo socota wuxuu yihi markaa kaagu nafaqeynaya de cid kaloo nafaqeysa ma jirte walaa yashtari ma soo iibsanayo man yactiqu calayhi cid ku dul xoroobaysa sida aabihii oo kale iyo ilan uu dhalay hore maarata iyo waxyaala lamid ma soo iibsanayo fain adina lahu sayiduhu fi shayin min dalik haddii sayidkiisu uu intaa wax kamid ah uu ufasaxo fa fiihi qawlaan laba qowl baa kus yani inuu sadaqaysto hadduu sayidkii ufasaxo inuu kitaabo gala iyo wax lamid haduu ufasaxo ma asaxayaan muctamadku haa weeyaan waxaad soo reebaysaa ictaaqi xoreynti si kastoo sayidku ugu fasaxo waxma xoreyn karo waayo walaagii ayaabu ahel u ahayn isagii ba addoona maadaama isagii adoon yahay laysa ahlan lilwalaa xoreyntuna walaa bay keensanaysa wuxuu yihi wain wusiya lahu hadii loo dardaarmo biman yactiqu caleyhi qofki dul xoroobaya sida aabihii oo kale walahu kasbun uu ninkana shaqaystana oo yafii binafaqatihi walahu kaa adee loo dardaarmay aabihiisaasi lahu kasb waa aabba shaqaysta kasbigiisaasina yafii binafaqatihi isaga nafaqadiisa wuu ku filan yahay jaaza an yaqbala inuu aqbalaa dee way iska banaan tahayo de waa kanoo waxa weeyaan isagaa isbiilinaya de ila adoonki katabki biilin maayo isagii baa isbiilinaya markaa inuu aqbalo way banaan tahay bal mustaxab baa laleeyahy wayaqifu cidquhu calaa cidqi isagu buu xukun yahay maalintuu xoroobo unbuu isna la xoroobaya maalintuu isagu xoroobo ayuunbuu isaguna la xoroobaya sidii inankiisaba aynu waa kana wuxuu ku yihi wain axbala jaariyatahu hadduu addoontiisii ureeyo mukaatabkii falweladu ilmahay dhashaa mamluukun waa addoon isagu u yahay addoon yactiqu bicitqii markuu isagu xoroobo iyuu isaguna wa fi ljaariyati addoontii qowlaani laba qowl baa ku sugan umawelad miyay noqonaysa axaduhumaa midi waxa weeye annahaa tasiiru umawelad inay umawelad noqonayso ilan waa tanoo de waxa weeyaan sayidkeedu waayo maanta waa mukaatabka sayidkeedii bay da u dhashay addoontuna sayidkeeda hadday ilma u dhasho umawelad bay noqon jirta o axkaamteeda waa noo iman kol hadday sayidkeedii udhashay umuwalad ha noqoto kasaasule wa lakin goor bay noqonaysaa de waa markuu oroobo markuu oroobo iyo umuwalad unoqonaysaa buu ley wathani ka labaad waa muctamadkii laa tasiru ma noqonaysa buli waayo ilmahay dhashay xorba maahayn addoon bu aha ta umuwalad noqonaysa ilma xoray dhaleysa oo de sayidkeedaa xor ah marka ilaa ay ilmo dambe isagoo xora u dhasho kii horay adoon maaratay isagoo sayidkeedi waa addoon yahay ay u dhashay ilmaha laftiisu adoonka u ahaa umu walad ku noqon mayso wa in atat ilmukaatabatu addoontii la kitaabeeyey qofkan la kitaabeeyeba addoon bu ahaa qof dumara iyadii baa waxay keentay biwaladin ilmay dhashay min nikaaxin nin qabi bay u dhashay aw zinan ama xumaan bay ku dhashayba fa fiihi qawlaan laba qawl baa ku sugan ilmaha axaduhuma mid wuxuu leeyahay anahu milku lilmawlaa sayidkeedii kitaabada iyada la galay iyaa ilmahan iskale waayo de ilmahani ma xoroobin mar haddaanu xor ahayn de ciddii iyada markaa lahaan jirtay iyumbaa toos u yeelanaysa ila imikaba iyadu waa addoon iyada lafteedu sayidkii dee maaragtay awood buu kuleeyo waa ta waa kan ilaashanaya marka wixi ay dhashayna isagaa iskale yatasarafu fiihi markaasuu doorka wuu iibinayaayo addoon caadiya iyuu u yahay buu waani ka labaad oo muctamadkii anahu mawquufun wuxuu isaguna uu ku xiay uxabisan yahay calaa ciqil ummi hooyada xoreynteeda hadday hooyadu xor noqoto oo kitaabada ay lacagtii iska bixiso oy xorowdo ilmaheeduna uu raacaya kalaana markaa muctamadkiio caqdigani dee waa caqdi laazim kaa dhinacii sayidka oo sayidkii aanu ka bixi karin lamid maaha tacliiqulciqi bisifihi lamid maaha iyo tadbiirkii iyo kuwaas kuwa laga bixi karayay ahaayeen iyaga laftooda khilaafkood kii waladkood waladkooda ku jiray laakin inuu sayidkii uu toos isagao loo leeyahay isagoo mudaberna aanu noqonin mucalaqu cidq bisifna aanu noqonaynin laakin kani maadaama caqdiga uu laazim yahay sayidkii aanu ka bixi karin hooyadii buu raacaya sidii umulwaladkoo kale walaa yajuuzu uma banaano lilmawlaa sayidka bayculmukaatabi addoonkiisii mukaatabka ahaa inuu iibiyo laga yeeli maayo fi asaxi lqawli laba qowl baa ku sugane kooda xooga badan mukaatabkii la iibin karaa maya mukaatabkii lama iibin karo maxaa yeelay dee waaba ninkaa kaa madaxa banaan ee aanad amar iyo nahyi ku kulahayn ee iskii u shaqaysanaya lacag unbaad ku leedahay markaa lama iibin karo saasuu markaa muctamadku oo jadiidka i uu leeyahay iibintiina de caqdigii kitaabadii laasimka ahaa ayaa dee ku buraya marka xaqiisii baa meesha ka baxaya qawlka kale wuxuu le waa la iibin karaa xadiidkii bariirana qisadii bariir na waa cuskanaya waxay leeyin waan waa tacliiqu cidqi bisifa waa tacliiqu cidqi bisifana waa tii laga bixi karayay laakiin waxaa leeyahy maya caqdulkitaabati ashad uu ka adagyahy xadiidka bariirana dee bariir iyadaa diyar ahayd la iibiyo haddii markaa mukaatabka uu idhahda ha lay iibiyo waa la ogol yahay markaa de isagabaa ka tanaasulay isagii baa ka tanaasulay markaa kitaabadii dhinaciisana caqdigu waa kii jaaizka ka ahaa marka hadduu isagu yidhahdo hala iibiyo waa caadi lakin isagii in o dhan hala iibiyo aan ogolayn in la iibiyo jadiidku wuxuu leeyahy lama ogola walaa yabiicu sidoo kale sayidku iibin maayo maa fii dimatihi daynta uu mukaatabka kuleeyay waxaanuu kula heshiiyey ee daynta addoonkii ku ah mukaatabka ku ah cid kale ma u wareejin karaa uma odhan karaa waar intaa yar isiiyo ku wareeg addoonku waxaa uu iska bixinayo maya fi asaxi lqawleyn labada qawl kooda sixada badan maxaa yeelay de waa dayn aan mustaqirba ahayn oo addoonku doona ohanaya waa iska daay marka dayn aan mustaqir ahayn laguma tasarufi karo bayculqarar bay noqonaysaa saasaa xoog badan qawlka kale waa iska daciife wuxuu leeyahay maya maadaama waxa weeyaan dayn caadiya ay tahay de waxa weye ictiyaadkii mxu ahay in marka cid kale lagu wareejiyaa way iska banaanaysaa sidii maarata xoolihiisa kalaba uu markaa u iibinayay ayuu waxaa dimadulmukaatabka uu kuleeyahayna uu markaa isagana u iibinaya lakin waa daciif wey maxaa yeeley waa dayn aan sugnayn aan yani mustaqir ahayn un saldhigani weeyaan wayajuuzu waxa banaan an yuusiya inuu laakiin cid u dardaarmo bima fi dimati waxa uu addoonka kuleeyay inuu yidhahdo haddaan dhinto addoonkaa mukaatabka alkitaabeeyey lacagta uu bixinayo hebel baan u dardaarmay hebel hala siiyo wixii uu keeno de waa caadi ama hebel baabaan u dardaarmay ku wareegaya khalaas wuxuu samaynayaa markii ha dhowto waqtiga lacagtii la gaao waqtigii la gaaro kii loo dardaarmay lacagtii uu keenaya saasaan ku xoroobaya fa in cajaza haddii uu ka itaal gabo can adaa ilmaal inuu lacagtii iska bixiyo ilal muusaa low kii loo dardaarmay inuu lacagtii u keena hadduu keni waayo lacagtii uu soo shaqaysan kari waayo waxba isla heli waayo kaana lilwaraati marka waktigii la gaadho dhaxlayaashii waxay xaq uleeyihiin fasku kitaaba aqdigii kitaabada inay dee fasakaan u tajiiziyaan ila waa kaas keeni waayo lacagtii wain kaataba amatan hadduu adoon kitaabada la galo caqdulkitaabaha hadduu adoon la galo lam yamlik taswiijaha iyada inuu cid kale u guuriyo xaquma laha ilaa biidni iyadoo ogolaatay un mooyaane ila way madax banaan tahay gabadh madax banaan la qasbi maayo walaa yajuuzu lahu waduhaa sayidka laftiisuna ma xalaashanayo oo iskaga istimtaami maayo galmadii uma furna iyo istimtaacaadkii kale toona way ka madax banaan tahay fain waiahaa lazimahu lmahru hadduu u tago mahru mili baa ku waajibayo wadu shubhu noqonaya xad ma jirayo iyadana lama adaynayo isagana lama xadaynayo haday hataa ogyihin inay xaaraan tahay maxaa yeele meeshii mar haddii shubhaatulmilki idul uduud bishubahaat xad ma jirayo laakiin meher bay ku leedahay de meherkaana waabay iskaga bixinaysaa kitaabadii bay iskaga bixinaysaa fain axbalaha hadii uu reeyo saarat uma waladin lahu uma walad baabay u noqonaysaaba maxaa yeelay dee ilmahay u dhalaysaa waa ilma xora cidday addoon u tahayna waa isaga u markaa dee ilma xorana way udhashay isagoo milkigiisii marka uma walad bay toos u fain addat ilmaala marka marka imika meshii laba laba kaar bay seetaa waana mukaatabo waana umuwelad fain addat ilmaala hadday xoolihii horbixiso cataqat kitaabadii bay ku xoroobeysaa wa saxiibahaa kasbuha waxay shaqaysatana iyadaa la tegeysa wixii da usoo haray weya intii iska bixisay wain maata sayidu haddii sayidkii uu dhinto qabla an tu-addi lacagtii bixin cataqat bilistiilaad buurshaku umuwaladnimo iyay ku xorowday wacaadalkasbu ila sayid wixii ay gacan lahaydna dhaxal buu noqonaya oo xoolo sayid iyuu noqonaya uma waladnimo ayay ku xorowday saasuu sheikhu yihi dariiqadaasuu maray waa dariiqo jirta oo culimada qaarkood ay eh, ku socdeen sida qaadi xusein iyo laakiin ay ictimaadayaan waa dariiqo kale oo kala qaadaysa shaarixuna saasunbu mar hadalkan sheekhana u ta'wiiliyey lakin waxa fiican in sheekhana dariiqadiisa loo daayo dariiqada kalena la sheego dariiqada kale waxay leedahay wax sayidkii usoo noqonayaa ma jiraan haddii tajiiz aan u dhicin e markii ay sidan markaa sayidkii markuu sidaa udhinto iyadoo waktigii lacagta la gaadhin buu dhintay way xoroobeysaa laakin waxay ka xoroobeysaa canilkitaaba bi dhimashadiisanay ku xoroobeysa inuu isagu xoreeyo kale oo uu yihi waad xor baa tahay o kale may noqonaysaa oo addoonkii mukaatabka ahaa hadduu sayidki ku yidhahdo waan ku xoreeyey dee toosun buu uxoroobaya isla markaasuu xoroobayaa kitaabanimadiisina uu ku xoroobaya xoolihiisa ula tegaya oo kitaabadii lama odhanayo inay baail ahayd baa caddaatay mar haddii caadi lagu xoreeyey marka umuwaladnimadan ay ku xorowda ku xorowdaana waa saas oo kale oo sidii u xorey isagaba isagaa wareeyey lana ka keenay oo deetana xoreeyin baa laga soo qaadayaa in xoreeye unbuu noqonaya haddii aanu caajizi dhicin wax xoolaheedii looga soo ceshadaa meeshan ma jiro toos bay uxoroobeysaa wax nujuumo dambe lagu leeyahyna ma jirto waayo isagii baa xornimo deg siiyey saasay noqonaysa laakin haddii tacjiiz dhacay oo lacagta waktigeedii la gaadhay oo iska bixin kari weyday waan ku tacjiiziyey yidhi tacjiizkii kadib ay markaa isagii uu dhinto dee imika kitaaba may jirin de waxay ku xorowday waa maxay un umuwaladnimadii lacagtii o dhan markaa wixi ay gacanta ku haysay de waa soo wareegeysaa saas weeyaan marka dariiqadan sheekhu iyadu waxay leedahay xataa haddaan tacjiis dhicin saasay dhacaysaa lakin waa waa daciif wey wuxuu yihi wain ab wain xabasa lmukaataba sayidkii addoonkii uu kitaabeeyey hadduu xabiso muddatan muddo hadduu xidho jeel baabu iska dhigay lazimahu waxaa ku waajibaya ujrat lmithli ninkaa intaa uu xabisan yahay inuu ujratulmithli bixiyo fi axadi lqowleyn labada qowl ee masalada ku jira mid ahaani siduu leeyahay waana qowlka xooga badane ha bixiyo ujratulmithli baa lagu leey waayo isagaa xabisay manfacadiisii markaa waa la damaanaya ila ninkan adoonima si ugu sugnayd marka waxaad moodaa de waxay ahayd hadii ilan waa niga manaafic hal tudmanu bil bitafwiit aw tudmanu bilfa hal tudmanu bilfawaat aw bitafwiiti faqad fawatka yani haddaad qof xidhato addo maarata xor ah uu muddo ku xidhnaado wixii maaratay miyuu kugu leeyahay ujro miyuu kugu leeyahay muddadaaba kuu xidhnaa muctamedku muxuu ahaa inaanu kugu lahayn marka ninkan dee laba midun bay ahayd in la yidhaahdo waa sidii o qofkii xorta ahaa wabitaali muctamedka uu noqdo waxba male iyo in eh, la yidhahdo de ninkani waa addoon addoon hadduu yana sayidkiisi addoon u yahay de sayidkiisi baa xidhay waxba laguma laha laakiin labadaa midna lama marin waxay ka eegeen maadaama ninkan uu si sayidkiisi uga madax banaan yahay sayidkiisi iyo isaga maanta ay wax iska sugayaan dayn isku yeesheen mucaama xukun gaara la siiyey xukun gaara ayaa la siiyeyo maadaama weli addoon yahay manfacadii waa la waajibiyey manfacadii yani bedelkeedii waa loo waajibiyey oo lacag laga sugayo ninkii ka sugayay uu xidhnay waa loo waajibiyey kaasa markaa muctamada ka dhigaya qawlka kale muxuu leeyahy in uu sii daayo mila tilka اlmudda muddadaa in leeg fi qowl aakhari qowlka kale muxuu leeyahay waa inuu muddadii ukordhiyaa bilba ba uxidhnaa soo maaha lacagtii u ka sugay waa inuu bishii ugu dara oo xagga dambe ay muddadu ka korodhaa lakin de waa la kale waa daciifo manaaficdu laguma damaano mili laguma damaano de waa mutaqawim manaaficdu waa mutaqawime mili ma aha marka qofkii cabdulijaaro muddo la gashay ee muddadii kuu iman waayey xagga dambe waynu ka kordhinayna de waatii aan ansaxay inaad soo garanaysa baabulijaaro martay wuxuu yihi wain janaa hadduu jinaayo galo wain janaa calayhi haddii sayidkii uu dhib u geysto lazimahu sayidka waxaa ku waajibaya arshujinaaya arshujinaaya buu kuleedahay maarata maktii jinaayadaasi wuu kuleeyahay ila waa nin wain jana mukaatabu calayhi hadii mukaatabku uu sayidkii dhib u geysto jinaaya jinaayata khaayn jinaaye khata oo markaa dee maal waajibisa ama mid camdiyo deetana uu da yihahdo maal baan kaa rabaa fadaa nafsahu naftiisa waa inuu furto addoonkani muxuu ku furanayaa haddaba biaqali amrayni laba midkooda yar min qiimatihi qiimihiisa iyo aw ama wa arshi jinaayati sidii fasiix ahayd wa arshi jinaayati jinaayadan wiii ka wixii ka waajibay iyo qiimaha adoonka kolba kooda yar sidii maratay marka horeba de addoonku markii uu dhib khata geysto la yeeli jiray waati la odhan jiray sayidkiisu ama ha ku furto wuxuu ku furanayaa labadooda kulba kii yar madaxiisa iibkiisu intuu yahay iyo jinaayadani wixii ay waajibisay hadaba kana sayidkiisi markuu dhibka u geystana sidii oo kale isagu ha isku furto u qawlkaasi uu leeyahay rawdada iyo meelahaasa markaa sidaa rajaxaya baa le ama maarata muqtadahooda yahay lakin kan dambea muctamada wuxuu yihi wabiarshi ljinaayati wuxuu isku furanayaa jinaayada un arshigeedii baaligan maa balaga intay doontaba ha gaadho fil aakhir qawlka kale siduu leeyay baaligan maa balaga oo waa maxay meeshani de waxa weeye ninkani iyo sayidkii waa kuwan sidii laba qofoo kala madax banaano xor laba xora iyay u markaa dee ninka xortii dhibkuu kuu geysto de jinaayad aad ku lahayd intay doontaba ha noqotay intay doontaba ha noqotay jinaayada uu kuu geystay iyaad ku lahayd marka kana waa sidii oo kale baa la yihi tanaa la rajaxay wain lam yafti nafsahu hadduu haddaba isfuran waayo addoonkii oo lacagtii uu bixin waayo kaana lilmawlaa waxaa sayidkii xaq uleeyay an yucajizahu inuu caajis ka dhigo oo addoonimadii kusoo celiyo maxaa yeelay de dayn kale u ku yeesho bixin waayo uu fasakhayaa kitaabadii si uu dararka iskaga difaaco wain جنا على أجنبي hadduu qof kale oo ajnabi ah uu dhib u geysta addoonkii mukaatabka نفسه ah, fadaa nafsahu wuxuu isku furan biaqali اlamrayn labada arin kolba kooda yar min qiimatihi aw arshi ljinaaya wa arshi ljinaaya arshljinaaya qiimihii kooda yar iyuu halkan isku furanayaa sheeku saasuu yihi qawlkii kale halkan laakiin dariiqada kale waxay leedahay meel labadii qowl baa gelaya labadii qowl iyaa halkan gelaya aynu imika soo marayna marki sayidka dhib ugeysto gelaya unba halkani ku jira laakiin halkan waxaa muctamad noqonaya kan uu sheeku sheegay aqalulamreyka min qiimati awarshi ljinaaya waayo dee dadkii kale wuxuu u yahay dee nooca adoon addoon unbu u yahay iyaga isagii sayidkiisi uba de axkaamtan cusub tahay ila dadka kale marka horeba haduu sayidku u fasaxo ganacsiga uu la tacaamulay haddana addoon unbu ahaa oo de axkaamtii addoonka ayuu lahaa marka dadkii kale axkaamtii addoonnimada iyaa weli sidii sidii u taagan waaya fain lam yafdi nafsahu hadduu isfuran waayo halkan dambe biica fi ljinaayati de waa la iibinaya halkan halkan waa la iibinaya sayidkii looma iibinay ila nooc kala madax banaaniyaa jiraysayo maaragtay saasay u tacaamulayeen laakin halkan dadkii kale addoon bu u yahay waxaa naloo iibiya ohanaya adu lacagtii bixin waayo ha la iibiyo oo raqabadiisi bu kutacalluqaya waa la iibinaya wanfasakat ilkitaabatu kitaabadiina way fasakmaysaa wuxuu yihi wain kaataba calaa ciwadin muxaramin halkana wuxuu ka gelayaa kitaabadii faasidka ahay marka waxay kamid tahay kitaabadu meelaha culamada madhabku ay faasidka iyo baailka kala qaadaano kitaabada faasidada ihi axkaamtii saxiixada iyo wax ka qaadata ama kitaabada baatiladi iyado wax ka soo qaad male waaya marka waa wixii shardi faasidi uu meesha ku dhex jiro iyadoo ahalnimadii ay meesha taalo wain kaataba hadduu addoonkii kitaabo kula galo calaa ciwadin muxaramin bedel xaaraana sida khamri inuu keeno oo kale aw sharin faasidin ama shardi faasid sida shardulkhiyaarka aynu soo maraynay oo kale fasadat ilkitaabatu kitaabada kitaaba faasida ayaa la yidhaahdaa wa baqiyat isifatu tacliiq lcidqi bisifi baa hadhaya faidaa addayta fa anta xurunti ayaa hadhayo tacliiq lcidqi bisifa iyaa meeshii kusoo hadhay laakiin halkan weli sayidi faskuhaa sayidkii tan inuu fasakho iyaa u banaan xataa biqwl xataa biqwl waayo tacliiq lcidqi bisifa dee tacliiq caliqaad caadi oo lagu talagalay bay ahayd lakin halkan sayidku wuxuu ugu talagashanaa inuu bedel helo meeshiina bedelkii waa tan la yihi way fasahaaday marka wixii uu ku talagalay maaha marka gebigeediiba inuu ka noqdo iyaa u banaan markii ay tahay kitaabo faasida fain dafaca almaala haddii uu xoolihii bixiyo addoonkii qabla alfaski intii aan la fasikin oo aan arrintan la ogaan ila alwakiili wakiilkiisiibuu udhiibay lacagti isagii toosbuu ukeenay aw ilalwaarii ama isagii dhimaybe dhaxlihiisiibuu ukeenay lam yati halkan xoroobi maayo waayo meeshan wuxuu ku xoroobayaa maaha inuu lacag iska bixiye wuxuu ku xoroobi lahaa sifadii oo la helay faidaa addayta ilaya fa anta xur bay ahayd meeshu markaad ii keenta lacagtaa xor baa tahay de isagii mi ukeenay umuu keenay wakiilkiisii iyo kan kale isagii ma aha wain dafacahu ila lmaaliki lakin hadduu maaliki sayidkiisii toos ugu keeno lacagta intii aan la fasakin cataqa wuu xoroobaya lakin muxuu ku xoroobayaa bisifa maaha bilkitaaba deetana dee sayidkii marka waxbaa seegaye warajaca almawlaa calayhi bilqiima sayidkii wuxuu xaq uleya inuu yihahdo qiimahaagii iska bixi waayo caqdi faasida meeshii aada igaga xorowda ana isaga kumaa tala gashanay warajacahu cala lmawlaa bimaa dafaca isaguna de wuxu ohanaya hadaba lacagtii aan iska lacagtii uu iska bixiyey ilan isagaba waa marka hore lagu lacagtan isagu leeyahay bu isaguna ubixinayay oo saasa markaa isaguna kutalagashanaa marka isagana lacagtiisi waa loo celinayaa kadibaa markaa la xisaabtamaya fain kaanaa min jinsi waaxidin markaa markaa de labadaba mid walba kakiila wau gulay soo ma kana sayidkiina lacag baa lagu leeyay kana lacag baa lagu leeyay sayidkii wii loo dhiiba baa lagu leeyay kana qiimihiisi baa lagu leeyay isku jarma la odhanaya axkaamta markaa taqaasiga waxaa la yidhaahdo qof aad dayn kulahayd markaad dayn ku yeelo qof aad dayn kulahayd markuu dayn kugu yeesho isku tuur ma la odhan karaa axkaamteeda halkaan lagaga hadla baabul kitaabaa lagaga dhex hadla isku tuurtu goormay banaantay goormaanaysan banaanayn waa kan afar qowl baa ku jira horta suuraday leedahay suuradeedi waa maxay fain kaanaa min jinsin waaxidin hadday isku jinsi yihiin dollar iyo dollar hee afar qowl baa ku jira afarta qowl waa maxay saqata axaduhumaa bilaakari fi axad alaqwaal waa kii muctamadkaa way isgoorsanayaan uma baahnaba aynu isku jarnaya hadalba uma baahno boqol dollar baad kulahayd konton buu kugu yeeshay dollar waa isgoosteen konton unbaa kugu haray konton iyo kontonkaasi waa isla goeen een walaa yasqutu fi thani qawlka labaad wuxuu leeya may wax isu go-ayaa ma jiraan isuma go karaan he hadda maxaa la yeelaya mid waliba wixi lagu le wan iska bixiyo oo xataa kuma heshiin karaan isku tuur kuma heshin karaan oo muxuu u yahay waa bay dayn bidayn bu le dayn baa dayn lagu bedelanaya dayn dayn lagu bedelanaya lama ogola marka kii boqol dollar ku lahaa markaad boqol dollar ku yeelato maxaa la sameynaya bu qawlkani leeyahay waa inuu mid ahaani horta boqolkiisii dhiibaa waa ka kii adigu lahayd markuu ka qaato ihahda waayo ana waa kii adigu lahayd isla kii laftiisii iyo hadduu doona soo celinay saasay ku dayn baxaya laakiin isku jar ma soconayso ayuu qawlkaasi ley lakin waa daciif oo baycu dayn bidayn buu ka ahay waayahay wa wa wuxuu yihi walaa yasqutu fi thalii qawlka saddexaadna isu go-i maayaan ilaa birida axadihim elaa yo midkood uu yidhaahdo isku jar markuu mid yidhahdo labadaasi ha isla go-aan ka kale amaha kuwaafaqa ama yaanu kuwaafiqina isla go-ayaan oo kani markaa isagu wuxuu leeyahay de waxa weeye waxa dhacda tasaruf unbaa loo baahnaa in labadii laysku beego marka ninkan hadduu nin daraf haddii laga helay saasay ku tageeno ninkani nin dayn baxay buu noqonaya anigu dayntaydii aan kugu lahaa taadi baan u qaatay nin yidhi oo noqonaya u noqonayaa bu yidhaha markaa de hadduu isagii dayn baxay kana wuu dayn baxaya yasqutu fi raabici ilaa biridaahuma qawlka afraad wuxuu leeyahay ilaa ay isla ogolaadaan aynu isu jarno iyo haye ilaa ay is yidhaahdaan isugu imaayaa buu afarta qawl marka kan muxuu diidan yahay isagu kan da isagu wuxu waa tasaruf wixii wax laisku bedelanayo weeyaan markaa dee tarafayn iyaa loo baahan yahay afarta qawl maxaa u rajaxan baynu nihi qawlka koobaad maxaa wax la faa'ido ku jirtaa dee ma jirto laakin waa goorma fa in kaana min jinsi waaxid lacagtani ama dayntan laisku leeyay waa inay isku jinsi tahay waa inay isku wakti tahay waa inay isku nooc tahay soo garan maysa waa inay lacag tahay bay naqdi waa inay tahay markaa iyo isu goaya aya uma baahna wax maarata inshaa waa inuu isu jarray waxaa looma baahna laa xaajata ileyh waxa la yala maarata baahida oo loo qabaan jiray boqol iyo boqol dollar iyo boqol dollar waa isla go haday waaya hadday laakiin kala jinsi mid aad boqol dollar ku lahayd iyaa isaguna kugu yeeshay sagaal boqol oo kun aynu isu jarno de sarifkii waaba sarifki waaba isdhagba waaba haye isugo may baan uli soo baatil maxaa yeelay wa laba shay oo kala bedelan isku iibsi un bay noqonaysa ilan daynbax caadiya maaha daynbax maaha daynbax waa inuu qofka wixiisii la la siiyo laakin marka laba lacagood oo kala duwan laba shay oo kala duwan waa iib iibna in dayn dayn lagu iibiyo lama ogolay wuxuu yidhi yihi in wasaa bilmukaatabi addoonkii mukaatabka ahaa hadduu cid kale u dardaarmo wa in wasaa bilmukaatabi addoonkii mukaatabka ahaa ayuu cid kale u dardaarmay waa kitaabadii faasidka ahay wa huwa laa yaclamu isagoon dareensanayn bifasaadi lkitaabati kitaabadu inay faasid tahayba muu dareensanayn qof kale u dardaarmay fa fiihi qowlaani laba qawl iyaa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay tasixu way asaxaysa wathaani ka labaadna wuxu leya laa tasixu dardaarankii asixi maayo wuu asaxaya eeg kitaabo fasida iyo addoonkan la galay laakin ma oga inay faasi tahay addoonkiibu qof kale u dardaarmay isagu wuxuu qabaa addoon kitaabadiisu inay ansax tahay addoon kitaabadiisu ansax tahay dardaarankiisu dama ansaxayo ilan waaba ninkaa madax banaane ninkaa madax banaan ma dardaarmi karti ma ohan karti hebel hala siiyo maaa la sii ninkan u xoroobayaabe haddaba ninkan isagoon isdareysanayn buu siday yiri laakiin marka ma waxaynu eegnaa hal ilcibratu bidanni lmukalaf aw bima fi nafsi lmri wixii la odhan jiray hal cibrau bdani mukalafi aw bima fi nafsi mri maxaynu ohan jire hadii cibaadaadka la joogo waa bihima labadaba waa inay iswaafaqaan laakin marka mucaamalaadka la joogo alcibrau bima fi nafsi اlamri cala aصaxi sida raajixa ah waa kan marka waa labadii uji weeyaan midi wuxuu leeyahay marata halkan laba qawl baa ka leeyahay alcibratu bima fi nafsi اlamri waana muctamedki weyn tasixu way asaxaysa maxaa yeele xaqiiqaa ninkani waa addoonkiisii mukaatabna ma aha isagun baa moodaya markaa way asaxaysa lan walaa cibrata bidan lbayini khata dani ama male khaldan wa ka soo qaad male kan labaadna wuxuu le way asaxaysa ma asaxayso maxaa yeelay waa nin ciyaaraya nin dardaaran saxa ujeeda maahe waa nin ciyaar ujeeda markaa dee nin ciyaar ujeeda caqdigani ka asixi maayo saasuu ka dambena uu leeyahay buyuucdii iyo mucaamalaadkina waa saas oo kale haddii qofku uu iibiyo xoole uu moodayo inay cid kala leedahay nin buu isleeyay wixiisa sadaqad ahaan buu ubixiyey ah, ha seegta buu isleeyay kan miskiin baa soo istaago miskiinkii baa bu siiyey iska qaado bu waa sadaqada hadhow baa waxaa addaa tii kuu bixiyey inay tiisi ahay ee tii ninka kale aanay ahay sadaqadii sidaa ma ku ansaxdo ninkani ma yeelanaya mise ma yeelanayo labada qawl baa gelaya deetna muctamedku muxuu noqonayaa ninkaasaa yeelanaya waxba ajar ka heli maayo de ilan cibaadadu ku tala gelin ajar ka heli maayo laakin oo de xaggii cibaad ahaan uma ansaxayso ilan cibaadadii waxa la doonaya inaad wa ilaahay ku adeecaysa ilahayna de wax aad mood macsiya uhaysato laguma adeeco laakiin lahaanshihii xaggii hiba ahaan sadaqadu waa tii hibada gelaysay hibadii way ansaxaysaa qofkani uu yeelanayaa wixii weeyaan wuxuu kusoo gebagabeeyey masaa-ishii kitaabada wa in aslama hadduu islaamo cabdulkaafiri gaalkii addoonkiisiibaa islaamay addoon caadiya oo nin gaalihi leeyahay ayaa islaamay umira waxaa la fari buu yihi mar hadduu islaamay biisaalati lmilki fiihi ama canhu sida nusadaa ku gaal addoon u lahaa hadduu islaamo de ilahay muxu le walan yajcal allahu lkaafiriina cala ilaahay maaragtay gaalada awood ay ku maamulaan muslimiin muu siinin marka waxaa laleeyahay iska bixi xaguu bixinaya ama iibi ama xoree ama hibee almuhim gacantaada ka saar baa la ninka maxaa yeelay alislaamu yacluu walaa yuclaa aleyh islaamku wuu sareeyaa ee lagama sarreeyo lama ogolaanayo min gaali inuu qof muslima addoonsado haddaba markaynu sidaan idhi fain kaatabow hadduu yihahdo kitaabaan la gelaya caqdu kitaabaan la gelaya soo ma doonaysaan inaad ninkan iga hoos saartaan ha kitaabaan la gelaya markuu kitaabo markuu la galo de wuu madax banaanaya soo ma haddaba waay lakin haddana weli da isagii baale le wuu madax banaanaya lakin isagii baa le markaa ma madax banaanidaynu eegnaa mise waxaynu eegnaa inuu weli isagii leeyahay waynu diidnaa fa fiihi qawlaan laba qawl baa ku sugan khilaafku halkuu milicsanaya waad arkeysa oo de madax banaani meesha way timid lakin hadana weli addoonnimadii baa jirta markaa labada teebaynu markaa xoog siinaa iyaa khilaafka dhalinaysa axaduhumaa midkood wuxuu leeyahay yajuuzu waa caadi waynu ogolahay khalaas ninkan istiqlaaliyad baynu la rabnay madax banaani baynu la rabnay gaalkan inaanu maamulanin baynu la rabnay oanu ku shaqaysanin de kumana shaqaysan karo mar hadduu iminka mukaatab yahay kuma shaqaysan kara gaalkani gaalkii wuu ka hoos baxay markaa awood kuma laha gaalkii caqdigaasi ha ansaxo saasuu markaa kaasi leeyahay waxaana weeyaa kii muctamedka ahaa isagaa markaa xoog badan taasaa ku filan baa le waxaana ka qiyaas qaateen haddii marka horeba intaanu islaamin oo horta kitaabeeyo markuu kitaabeeyey kadib uu islaamo addoonkii taasi iyada waa laisku waafaqsan yahay inaan la odhanayn gacantaada ka bixi waayo gacanta ka bix hadii la yidhaahdo dee waan iibinayaabuu odhan hadduu iibiyana kitaabadiiba burayso waxaa khasaaraya addoonkii ayaa khasaara soo gaadhay marka deetana way wa qiyaas qaateen wathani qawlka labaad wuxuu leeyahy laa yajuuzu may ma banaano sidanio de ninkii weli addoon buu u yahay qof muslim inuu addoon usii ahaada gaal la ogolaan maayo buu kaasi leeyay lakin kaa hore ayaa ka xoog badan baabu cidqi umi lwalad in sha allahu darsiga dambe ayaynu kaa ku qaadan doonaa wa salى اllahu waslama alى nabiyina mxamedi wعalى alihi waصaxbihi ajmaعiin